ciidamaadii weeraray difaacyaadii ceelsaliin murtadiinta ku gumaaday midadkoodiina waray ciidamaadii weeraray difaacyaadii ceelsaliin murtadiinta ku gumaaday meydadkoodiina waray shabaab baa la yidhaahdaa sharcigay diifaacanoo shisheeyahay la diriiran shahaaday ku tamane shabaab baa la yidhaahdaa sharcigay diifaacanoo shisheeyahay la diriiran shahaaday ku taamane geri kama baqano gumac kama gabbadaan gadaal uma soo noqdaan geesahana ma egaan geeri kama baqano gumac kama gabbadaan gadaal uma soo noqdaan geesahana ma egaan waa niman shujaacaho shanta qaarad dunida shacka ahoo la yaqaan shaahid baan uga nahay waa niman shuujaac ahoo shanta qaarad dunida shacka ahoo la yaqaan shaahid baan uga nahay shacabkee daryeelano sharabtay ilaalshane sharwadahay eriyaan shabaabkeenna allow dhoor shirki iyo fasahaadka shayaadiinta amisoom shalow dheerka tuuran oo rasaasay ku shanaqaan shirki iyo fasahaadka shayaadiinta aamiso shalow dheerka tuuran oo rasaas bay ku shanaqaan ciidamaadii weeraray difaacyaadii ceelsaliin murtadiinta ku gumaaday meydadkoodiina waray shabaaba la yiraahdaa sharcigay difaacano shisheeyahay la diriiran shahaaday ku taamane